بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideedaad ee ka mid ah min kitaab النبdة الزakiية في الqواacid الأsliية للبirmawi waxaa xalay inoo dambeysay masaladii sagaalaad ee ku saabsanayd alficl الwaaxid bالnowع wa bالشhaخص alficl waaxid bاshasi aw bاnowc waxaa lagu tiriyaa inaga xalay soo maray min acwasi masaa'il usuul fiq masaa'ilka u adag usuul fiqiga marka la maray diraasadiisa lagu tiriyaa xalayna waxaan isku daynay inaan balfududayno intii la fahmi kara la fahmo waxaan idinka tegay idinka xoogow la qabsadayso sidaa ma ahayn mase xoogaa ku dhimanaa ayib hal mas'alo oo naqdi ah lishaaficiya ku noqonaysa aan ku daro kadibna aan ka tagno cashirka suwarkii saddexda ahaa ee xalay aan soo maray suuradii ahayd suuradii ahayd الnahyi can sawmi ywm اlciid ywm الnaxri ayaam الtashriiq iyo wixii la halmaala aimatu shaaficin ay hoosgeeyeen الsalaaة fii awqaati اlkaraaha annahyi fii awqaati اlkaraaha waxay qabaan sunnadii muطlaq ahayd ee aan sabab iyo muqaarina walaa mid saabiqa aan lahayn ee waqtulkaraaha dhacday inaysan salaad jirta ahayn lianna waxay ka dhigeen suuradii ahayd maradan tol gurigaana a ku tole salaad tukaa ruuxa muslimka la yidhi bay leeyihiin hana tukanin fii waqti اlkaraaha soon soon sunna ah hana soomin yowma alciid yowma الnaxri ayaam الtashriiq halkaasay geliyeen waa sax taswiirkooda iyo ta'siilka shaaficidu sax wey laakiin furuucdooda fiqiga ah laba masaloo ka ah ayaa naaqid noqonaysa burinaysa ta'siilkooda fi lusul masalada koobaad waa alaqulxaa'id alaaquulxaa'id masalada labaad waa alaaq alatii jumicat fii uhrin haweenay aad u galmootay daahirnimo ayadoo aad furtay duhri aad ogu galmootay xaaskaadii baad furtay idinku xalaybaa is arkay habeen hore iska arkay oo daahiraad ugu jiiday furiin iyadoo dhiig xayda qabtaad furin ogu jiidda idan suuradaasi waa maxay sharcigu wuxuu kaa reebay sunnadu kaa reebtay ilaahay kuu diiday markii faطalliquuna lciddatina tafsiirkii nabigu uu ka dhigay aayadda la fiiriyo waxaa lagu diiday an tuuqica aلطalaaqa fii waqti اlxayd an tuuqica aلطalaaqa fii طuhrin jaamactaha fiih ma tahay mise maaha maxaa u dhaxeeya ha tukanin fii awqaati اlkaraha ha soomin maalin ciid ah ha soomin maalin ciid ah iyo ha furin haweenayda iyadoo dhig qabta ha furin haweenay aad xalay u galmootay ama ayadoo daahir aad aragtay marka waa maxay daliilkii iyo ta'siilka ay dhigeen waxaa ku yimid naqdi lam yatariduuhu dardi maysan ku samayn oo waxay qabaan shaaficiyad base ma ah maalikiyo xanaabilo xanafiyo kulligood baa qabasaas haweeney xaa la furo inay furmaysay kulligood qabaan madaahibta afarta ah duhri aada haweeneyda ugu galmootay hadaad ku furta inay furmi bay qabaan daahiriyo iyo bacdu ashiica ibnu taymiya ibn اlqayim ibn xasan warkiiba isagu joojo de daahiriyo yuu calankooda wadaa jaamcuddiin alqaasimi kitabkiisa atasiis axmed shaakir fi kitaabkiisa nidaam aalaaq wadaadda noocaasa ay wa alaaqa ma dhacayo haweenay xaaidla a ninkii fura ma furmayso nimankaasi shuduudba ha lagu tiriyo ha la fiijisto laakiin tasiilka usuulka ku jiray waafaqsan yihi waxa lagu caydsanayo waa maxay waxaa lagu caydhsanaya riwaayaadkii ibnu cumar oo la yidhi shuduud baa ku jiray waa waham iyo ibnu jurayj baa kan yeelay iyo almuhim say doonaa noqotee min xayu naqli baa lagu caydhsanayaa mooye min xayu ta'siil ayagaa saxan haddaad buriseen shaaficiye iyo jumhuuru buriseen asawm fi ywm الnaxri ywm اlciid ayaam الtashriiq الsalaad fi awqat اlkaraahiya calى madhabi الshaaficiya suwarka waxa u dhexeeya noo sheega shaaficiye iyagu marka nadar iska fiqi ahoo aan hadda marka asalka wax u taraynin bay ku niqaashaan oo waxay faraha geliyeenay qodqodeenoy qooraansadeenoy yidhaahdeen waxaa loo diiday haweenay dhiig qabta in la furo waxaa weeye yayna ciddada ku dheeraanin soo falsafadaan xanafiye ka diidanayn ma ah ee haweenayda duhriga qabta yaan la furin waxaa loo yidhi lianlaa yandama almualliqu idaa daharat xaamila islaanaad xal u galmootay ama dhowr beri kor aad soo aragteen oo frintan ugu jiiday haddayba berri ha ruuxaa meelo noqoto maxaad samay waadna furtaye marka saan hadhow muran u imanin iyo shaki ilmaha waladka ama aan nin kaleba kugu qabsan adna adoon u shalayto nin baa lagu yidhi ha furin islaanaad is soo aragteen ilaa intay dhiig hesho aad markaa furtaba mooye laakiin dhiiggaa ka qabayso tanna waa maxay yaan muslimaadka gabdhaha la furay cidada ku dheeraanin marka falsafadii aan ka diidanayn xanafiyu ee in la kala qaado nahyi u noqonaya asla shay iyo wasfa shay bay shaaficiya ku soo laabteen ma ahadka masalada waa fahanteen baran male aan ka socdo marka masalada masale dhib badan weeyo marka asalkeedii waxaa itaareeyey muctasilo oo ku dhibay fuqahada iyo usuuliyiinta kadibna ee qaybo jawaabo saxan loo helay iyo qaybo lagu rafaadoo laga tegay noqday masaailkay keeneen waxayna ka duulaysaa keliya amar waxaan samee iyo ha samaynin falm iskugu iman karaan bay ka bilaabato waa kii soo yidhi alamru اlmuطlaqu amarka xagga shaarica ka yimid aan waxba lagu xidhin laa yashmalu makruuha ma gaadhayo shay laga reebay waa halkaasaad ku soo bartee marka amiladiina waa inaga soo bixinaa daar lmaqsuuba iyada waa inaga soo maray marka khitaab alwadci baan ku istaagnay masaa'ilka markay ithaareeyeen halkan ay waa inaga xalay ka soo maray alficl الwaaxid bالnowc الsujuud ligayr الlah iyo الsujuud lilah waxaa ka mida maalkii waaxidka ahaa ee laba af yeeshay nabiga marna xaaraam ka noqday marna xalaal u noqday asagoo hal maal ah oo afcaashu iyo ashyaadu bilidaafaat iyo ifaadka raacaya iyo quyuudda raacasay muhaayaradu ka imanaysa bariira lagu sadaqaystay hilib bariira ayaa hilib lagu sadaqaystay hilibkii laftirkiisibay nabiga iyo caaisho usoo hadiyeysay hilib karah ayuu nabigu arkay caaisho ku yidhi hilibkan wax ka laga keeno nabi allo waa sadaqate tusudiqa calaa bariira nabigu wuxuu ihi huwa calayha sadaqa walanaa minha hadiya nabigu muxuu kuu sheegay waa ficil waaxida ah ama waa shay waaxid lahu wajhaan wajhaan zakaad bixinaysaa ninkii aad siisay zakadii waajibka ahayd yaaba neefku intuu gowrac hilibka kugu yeedhahaya hadday muxuu aha neefku zaka haddana waa maxay waa hadiye saai nin kale kusiid cunayso marka hal shay baa wuxuu noqon yeelan karaa laba weji ficil baa wuxuu yeelan karaa laba weji bilidaafaat saasaa looga jeeda waxbayaan dhib kala lidin keri masaa'ilka markay fuqahadu ka bixiyeen jawaab fiican bu wuxuu yidhi wadaadkii abu haashim aljubaa'i shaydaankaas wuxuu yidhi ka jawaaba eh, ninkii meel laga soo tuuray saqata min shaykha meel saru ka soo dhacay markaas wuxuu ku soo dhacay muslim muxtaram ah korku kaga dhacay kaa hadduu ka dhaqaaqa ku kala wey meel xabsi yar ama qol aan laga baxaynin oo ragdaadsan yihiin wada dhaawaca ayuu mid korka ka soo dhacay kaa hadduu ku sii fadhiya buu uu dhimanhayaa hadduu ka dhaqaaqana mid kale ku istaaga oo dhiman ka jawaaba buui maxay tahay ninkan maxaa xaaraan ku ah maxaa waajib ku ah waa mushkila mushkila wey suwar hor marka hore uu keeno uu yidhi nin hadduu beer dhaco beertii isagoo dhexda kaga jira uu daco inuu ka toobad keeno noqodkiisaa dambe soo kasbi ma aha mise waa toobadkeed beerbaad taabsatood ku habsatay muddaad iska dhex deganayd adoo ku dhex jira unbaa ilaahay tooba kugu waafajiyey markaas waxaad go-aansatay inaad xaadaantaada iyo waxaada ka qaadatay beertood iskaga baxdo kadibna aad ku wareejiso ninkii lahaa socodkaad sii socoteed kadinka ka sii baxayso ma tasaruf fii milki اlkhayr iyo kasbi iyo boolinimo iyo dembi sii kordhahayaa mise mise waa toobadkan ajir lagaaga qorahayo midaas alimaam shaafici baa fi umma kaga hadlay binas khuruujkiisa kitaab sowm markuu maraya shaafici nas buu ka hadla waa min faais wuxuu idhi waaba taa'ib ajir baa looga qorhaya lanna socodkiisa waa wasiila litawba ninku mabuubahayaa sida awliyada xaggee adaa ayib marka taa wa iska dhibirta waa laga jawaab waxay kolo uu keeno yidhi nin zinaysanaya isagoo zinadii ku dhex jiraba hadduu damco inuu toobad keeno oo ilaahay toobadsee u toobad keenahaya xubinka taranka la bixidiisa maaha bui laftii soo galma maahaso zina maaha ila zinaduba waa wax la celceliye buuhi markas la bixiddaa uu la baxo xubinka taranka maxay tahay buui xukunkeedu idinku maxaad ka leedihiin kii hore shaafici ka jawaabe weeye taa way dhib yartahay kadib tanuu keenay imtixaanka ah juwayn wuxuu hi waa masalo oo ugu talagalay uu ku wareeriyo fuqahada iyo culummada saa darteed kibaarulusuuliyiin way laba afleeyeen juwayn wuxuu hi laa xukma lahu masaladan waa waaqaca mucayanoo xukm lahayn ha ku sii taagnaado ruuxa nafta haka baxay dhihi mayna buuri ka kacna dhihi mayna buuri khazali wuxuu yidhi anigu waxay ila tahay in la yidhaahdo kaa ku sii taagnow midkaa ha ka kicin limaada wuxuu hi marka horeba wuxuu ahaa mukra muljaa hayru mukhtaar ah adoon khiyaarkaa kumaadan soo dhicina min allahi baad ka soo fakatay maqaadir baa kugu tacalluqday soo fakatay kan waxaad ogu dhacday bikayri ikhtiyaarika kan uun ku fadhiisa buro buquuja ha dhintee laakiin kaa kale haddaad ku istaagto khiyaarkaadaad ugu istaagaysaa buur midka asaga ah ku fadhi waxaa lamida lanna midna waa wax ku dhacaya bikhtiyaarika iyo fal adu aad dooranaysa midna waa maxay oo wax gacantaada ka baxsan waxaa u dhow masaladii ibnu taymiya uu yidhi haddii wax yaroo dhaqaalaad la helo mujaahidiintana waxtarahaya dad kaloo muslimiinna macaluul iyo gaajo u dhammaanayaan yaa la siinaya waxaa yarka ah mujaahidiinta la siinaya dadkan macaluusha u dhammaanaya oonkay gaajada la siin maayo maxaa yeele kuwan waxay u dhammaanhayaan maqaadir min allahi bay u dhammaanayaan laakiin kuwaani waajib annaga naga saaran weeye ikhtiyaarka annaga ku xidhan gurmadka annaga ku xidhan hawsha ku xidhan laakiin abaaran iyo masaaibtan iyo gaajin rabbi baa soo daaya ha u sabreen kuwa ilaahayba nafta ka qaada iyagoo seexay kuwa ah la mid yihiin laakiin idan nin walba wuxuu eegahaya dhan buu ka fiirinaya masalada waad fahanteen bay la tahay masaa'ilka badana lasoo tuuro waa masaa'il lagu talagalay qayb dadka in lagu wareeyay qaybna la fahmay taasaa marka u daran taasaa u daran kadibna alcizmi abdislam jamaca waxay yidhahdeen ka warran haddii lagu soo dhex tuuro caruur muslimiin iyo caruur gaalo oo meesha daadsan kuu ku istaagan yahan uu noqdo muslim yar oo sagiirah ka kale ku ag ku aadan ee u dhown uu yahay gaal yar alciz wuxuu idhi almaqtuucu wuu ka kici midkaa muslimka gaalka yar buu ku istaagi buui marka muxuu ga jeedaa lanna muslimka ilmaha yarka muslimkaa asagu ma bannaana in loo dilo asagoo laga leexan karo laga leexan karo mar bannaan in la dilo laakiin gaalka yarka ah qaarada iyo miradda iyo bilqasti taani buu ku dhiman karaa diyo iyo damaanna ma laha labada dhig marka ayagoo labadaba macsuum uu yahay haddana way kala daran yihiin waad fahanteen bay la tahay marka wadaaduhu hawsha waxaa la gashay niman maaliky waxay dhahan waxaas uu sheegay abu haashim aljubaa'i waa wax jiraba ma aha waa fardiyaad war fardiyaadka labtirkooda inay dhacdaa laga yaaba ka jawaabaan layn ka joojiye shaaficiya ugu roon isku day inay ka jawaabaan masaa'ilka badankoodna asalka imaamkooda ka hadlay bay hoosgeliyeen tan dambe ah haddaad kan ka kacdana kanaa dhiman hadaad ku tagana baktiya kaan baa dhibk taarasaa dhib keenta marka waana qadiya aan xugum lahayn saasay yidhahaan shaaficiyu waxaa lagu yidhi so idinkii yidhi ma aha idinkii yidhi ma aha waaqica aan xugum lahayn ma jirto tan xugum siiya wuxuu yidhi juwaynu xukmuhaa allaa xukma laha xukumkeedu waxaa weeye inaysan xukm lahayn almihim masaladu halkaasay ka baxdaa middaan markaa masalada inoo dambeysay attaasica faracu marka ee naskaa yarkee matniga masaladaa weyne usuuliga dhibka badan buu ku taagan yahay muhiimadduna waxaa weeye amar iyo nahyi waa isku did ma kulmi karaan mise ma kulmi karaan bay ka baxaysa mararkay kulmi kareen waan soo sheegnay ayb alcaashira masalada tobnaad khiaab اlwadci huwa اlaati waa midka imanaya bijacli shay shay yeelidii laga yeelo sababan sabab laga yeelo aw sharطan ama shardi laga dhigo aw maanican ama shay wax diidan laga dhigo aw saxiixan ama mid fiyow laga dhigo limuwaafaqati sharca waafiqidda uu sharciga waafaqay awgeed ayuu saxiix u noqonaya aw faasidan laga yeelo mid ba'an ama burhayo faasid ah limukhaalafati sharca khitaab اlwadci markuu la soo gaabiyo warkiisu horaanso anigu soo marray xukunku waxaa wey waa khitaab اllah waa hadal ilaahay ilaahay khitaabkiisii iyo hadalka rabbi baa laba qaybooda waxaan samee iyo ha samaynin oo aad soo marro khitaabu takliif ahaa oo shan qaybood ahaa kan caaw aanu hayno khitaab alwadci baa la yidhaahdaa waa maxay waa in ilaahay shay u dhaa shaygaas markaad aragtaan waxaasaa laydinka rabaa sabab buu u yahay shaygaas kan waxaa ka dhasha waxaas idan waa khitaabu wadcin allah dejiyey shaygan inuu noqdo liyakuuna sababan likada wa haada kana inuu noqdo sharطan likada wa haada inuu noqdo maanican lixukmi kada inuu diido xukumka hebel la yidhaahdo in shaygaasi marka waxaa laga helo u noqdo saxiix la feermaynayo shaygaa waxay waxaa markuu waayo inuu noqdo faasid axkaamtaasuu shar ka hadlaya asabab alshart almaanic asixatu walfasaad shantaasuu sheekh wuxuu ka dhigay khitaab wadcin khitaab wadcin wadaaddaa kordhiya oo ku dara alruksatu walcasiima alruksatu walcasiima maxay noqonaya marka ayada toddobo wadaadda waxay ku daraan altaqdiiraat altaqdiiraat الsharciya iyo alxijaaj alxijaaj taqdiiraat الsharciya waxaa looga jeedaa in sharcigu uu ku qadara shay mawjuuda kalmacduum shay mawjuud ah xisan ayaa laga soo qadaya kalmacduumi sharcan tusaale gaaban adoo muxuu ahaayey biyo heli kara oo biyihii meel walba dhooban yihiin baa sharcigu mar wuxuu kuu fasaxayaa inaad gebagabaysato gacantii baad ka xanuunsan tahay xubnihii weysadaan biyaha aadan marin karin dhakhtar baa kuu diiday xanuun baa jira maxaan leenahay waxaa kuu bannaa inaad aad gebagabaysato caro iyo boodh aad isticmaasho biyihii oo jooga ayaa waxaa laga soo qaaday kalmacduum ataqdiiraat sharciya loo yaqaana jaclu اlmawjuudi xisan oo almaa ah kalmacduumi sharcan idan waxaa loo wada fain lam tajidu maan lam najid baan le waawabka lam najid لأن mxuu ahaay غayr الmaqduur شharcan waa maxay kalmacduumi شharcan buu ka dhigan yahay taqdiiraadka شharciya la yidhahdaa diyaadka ka mida meelo badan bay gashaa diyaadka ruuxu markuu haddii ruux la dilo magtiisa dhaxal bay gelaysaa haddii mag laga qaato see looga shuruudii dhaxalkana waxaa kow ka ahayd ruuxan waxa laga dhaxlay waa inu asagu leeyahay labo adiga dhexlahaya waa inaad noolayd xilligu asagu dhimanayay geerisan la hubsado idan waxaa la qadarahaya wadaadkan la dilay ee magtiisii la dhexlahay iyo xoolihii laga qadan lahaa saacadii u dambeeyey oo nafbaxahaya ayuu wuxuu milkiyey magtiisiibuu milkiyey kadibna waxaan ka dhexlaynaa wuxuu milkisanaaba annagu ka dhexlaynaa la dilba mag baa laga qaada magti maxay noqonaysaa dhaxal islaantii iyo caruurtiisii dadka dhexli lahaa xoolihiisa caadiga ah ayaa magtiisana dhexlahaya hadda goormuu milki nuqadir baan le waxaan qadaraynaa fii aakhiri laxati min xayaatihi markuu warfaadaya firiq dhabanhayay iyo wuxuu milkiyey boqolkii halaad ee magtiisa ahayd kadibna wuxuu yidhi ha laga dhaxla haddaan la wareegay idan ataqdiiraat sharciya taas wey alxijaajna waa bayinaadka iyo qudaadu masaailka ictimaadaan wasaa'il ibaat akaamta wayaaba lagu suga ijaaj la yidhahda qaadigu wuu fadhiyey wuxuu dhegaystay mudacigii mudacalihina wuu dhegaystay maxaad bayinahaysa makhraatiyaal buu keenay qaadiga waxaa u soo baxay marku makhraatiyaal la helay xukunkaas inuu salaaxay waa inuu rido rididda xukunkiisa maxaa sab u noqday wujuud اlbayina waa la waaye dhaar buu candhada u geliyey ninkii ahaa mudaca calayhi idan xukunkaasna waa caddaday nukuul baa dhacay qaraa-in kalaa la helay qasaamadii dhaarmeydkii waxo dhan waxaa loo yaqaanaa alxijaaj idan khadaabulwadci marka la soo wari muxuu noqday imsa qaybood shan uu sheekhu ku gaabsado sidii loo badan yahay ah iyo afar laga dabageeyey sagaalkaas wey labadan hataa sixad iyo fasaadka wadaaddaa ka saarahay oo odhanaya ma aha khitaab wadci ah ee waa maxa waa iska axkaam caqli ah oo markii shaygii shuruuddiisi la helo asbaabtiisina la helo inuu asaxay nagaaba iska garanayna maxaad nooga sheegi ood naga leedahay saxiix shay la imow baa lg sidaa sidaana waa inuu noqdo idan maa sidii baad ka yeeshay nin baa ku yihi wan ii keen da'daa oo midabkaa oo qaabkaa oo wixii la tilmaamay sidiisi baad u keentay ma hubtaa inaad wixii lagu dira aad fahaysa mise ma hubtid idan hawshaada waa saxiix wixii laguu diray maadan dhammaystirin tilmaamihiisi iyo wii lagaa codsaday inuu faasid waad ogtahay marka waa xukm caqliya ma aha xukm harci wadaadda ila asixatu walfasaad wadaaddana waxay dhaheen intuba afarta dambeed sheegteen sixada iyo fasaadka iyo ruksada iyo casiimada taqdiiraadka sharciga iyo mxuu ahaa alxijaaj aw alxujaj الsharciya kulli waa maxay waa waxay u laabanaysaa ila alasbaabi wاshuruud sixada laftirkeeda wuxuu iyo fasaad kulli waxay u laabanayaan ila alasbaabi washuruud walmawaanic bay u laabanayaan saddexdana asala wadaaddaa odhanay kulligood waa asbaab iyo shuruud iyo mawaanic aad unbadiseen qaybinteeda gabagabadu marka waa maxay khitaab اlwadci waa ma wadacahu الshaaricu liidaafat اlxukmi ilayh shay walba oo shaaricu dejiyey oo sharcigu dhigay allana keenay una keenay in axkaamta loo tiiriyo axkaamtii ahayd waajib xaaraan mustaxab karaaho ama mxuu aha makruuh khilaaf اlأwlى mubaax baa loo aanaynaya waxaana loo dejiyey taysiiran lilcibaad addoommaha in loo fududeeyo salaad duurkeed waajib bay inagu tahay laakiin xilligay geli lahayde waajibkaana qaban lahaa ilahay waa inuu noo sheego aqimi الsalaaةa liduluki الshams ilaa hasaqi leyl waqur'aan اlfajr soomba kutiba calaykum musiyam ilahay oga goorma sumuu liru'yatihi waafطiruu liru'yatihi الru'ya waa maxay waa sababun min asbaabi wujuubi الsawmi can اlcibaad idan idan saasaa wadci loo yidhi waa la dejiyey liidaafati اlaxkaami ilayha axkaamta in loo tiiriyo oo lagu dhejiyo loo aanayo taysiran lilcibaad lanna xukumku waa muqayad xukunku waa naga maqan yahay xilliguna qaban lahaa marka ma garanayo idan marka xaqiiqatu khitaab ilwadci muxuu noqday waa xukmu sharci calaa wasfin sharcigu inuu wasfi ku xukumo bikownihi sababan aw sharطan aw maanican masale muhiim a ah weeye alabat اlcilmi markaad usuulka daraasanaysaan qaybtan axkaamu wadciga waa inaad si fiican u fahantaan meesha lagu baabaa halkan weeye inta hore waa lagu soo durduriyaa mana dhibto xerta laakiin midda axkaamtoo dhan ay ku wareegi waa ayada wadaad baa laga yaaba inuu waaas waaas waa baail wax jira ma aha sharci ma aha waa inaad tirada sheekhow maxaa maanica diida keen ma huwa almaanic min asharciya maxaa u diiday wadaad baa ui sheega asaga waa xaq waa in lagu dhaqaaqo la sameey maa hiya asbaabuhu asbaabu sharciya maxay tahay waa inaad weydiiso hay ninka harciyo u xukuma laabudda min asbaabihi il xugum walba waa inuu asbaab yeesho shuruud yeesho waad weydiinaysaa midba wuxuu ku yidhi waxaan waaxo kama jiraan xaq darro weeye looma dhaqaaqi karo waxaad leedahay maa hiya almaanica asharci can daali waa meesha lagu kala baxee indhaha dadku ogu furmaan weeye ee baashu ka bilaabato waa halka kaa hore wax badan kuu tari maayo oan ka ahay inaad suuraysato axkaamtii aad suuraysato ood fahanto waxaad ka raadinayso adilada midaan aad haloo daraaseeyaan layska ogaado waan isla fahanay khitaab alwadci wuxuu yahay waa maxay waa xukmu shaarici calaa wasfin bikownihi sharطan aw sabban aw maana ilaa aakhirihi khitaabu takliif marka muxuu noqday isagu khitaabu takliif ood soo dhammaysan shantiisa qaybood wuxuu noqday طalabu adaa'i maa taqarara marka la soo gaabi waa alabu adaaءi ma taqarara biاlasbaabi wالshuruuطi wاlmawaanic asbaabtii iyo shuruudii mawaanicdii waxay sugeen ay kuu caddeeyeen inuu ku hayo ku salaaxahayo ayaa lagu leeyahay samee samee raashinku wuu bislaaday cun weeye haddii soo inuu idan duhurku waa bislaaday waa galee gal baa lagu leeyahay salaaddu way ku haysaay la imow zakadu way kugu waajibtee bixi idan qidaabu takliif khulaasiisu waxaa weeye طalabu adaa'i ma taqarara bikhiطaab اlwadci haddaad soo gaabiso khitaab alwadci shayguu kuu sheegay inuu galay wakhtigiisii la gaadhay shuruuddiisu uu oofsaday ayaad ku dhaqaaqaysaa samayntiisii ama ka joogsigiisi waa labada khidaab marka saasay wada shaqeeyaan inaad ifaanteen bay la tahay waxa aan tilmaamayo kolley intaa ka badan ma wasiirsheeshay karo aan ka socdo marka khidaab alwadci huwa waxaa weeye alaati midka ku imanaya bijacli shayi shayga in laga yeelo wafi weeye shayga laga hadli waa wasfi ficil hawl sababan mid dhaliya lishayin aakhar sharطan dhammaystiraya sababka shardigu inta badan sababku dhammaystira ama xukumkiisa ama asaga aw maanican mid diidaya kulli sheekh asagaa tacriifin doona hadda aan ka socdo aw صaxiixan ama inuu fayow yahay oo shaygaa u oofsaday shuruuddiisi arkaantiisa sharciga wuxuu ku leeyahay haddii aad sidaa sidaa yeesho e waaad waa aiix musii salaata nabig muu salli fa inaka lam tusal macnida waa maxay salaadada waa faasida wey lannaha maysan oobsanin shuruuddeeda iyo arkaanteeda ayb limuwaafaqati asharca waafaqidda uu falkaado iyo ficilkaadu waafaqay sharcigu siduu rabay ayuu wuxuu ku yahay saxiix aw faasidan ama harcigaa shay wuxuu ka yeelay inuu faasid oo baail yahay limaada limukhaalafatihi asharca faama sabab intaas waa arartii yarayda ku sabsanayd si guud inuu sheekhu u khitaab lwadcigi hadda wuxuu u gudbay mid walba inuu gooni u furfuro faama sabab sababku fahuwa waxaa weeye maa yudaaf sababka asalkiisu luqatan waa aariiq xabliga waa layidhaha qoli waxay dhaheen aluqatu waa maa yutawasal bi ilaa hayrihi waa shay walba shay kale lagu waxba hasku dhibi muhiimaddu waxaa weeye sababku waxaad ku gaadhaysaa wixii ka dhalan lahaa oo musababka ah xukumkiisii fahuwa waxaa wey maa yudaafu waxa loo aaneeyo alxukmu xukumkaa loo aananayaa lahu asaga ay ilayhi bay ka dhigan tahay wasfiga iyo tilmaanta xukumka asaga loo tiriyo fii kowni idaafadii buu rabaa inuu caddeeyo fii kownihi ahaanshiisa loogu tirin yuujadu la helayo xukumkii biwujuudi biwujuudi sabab wayucdam xukumkaa la waayahayaa bicadami cadami sabab kazawaali liwujuubi الظuhri azawaal baa sabab ah geeska zuulidda qoraxdu inay ka leexato cirka bartankiiso galbeed aaddo liwujuubi الظuhr wujuub الظuhri xukun buu ahaa takliifi ah laakiin zawaalku waa maxay waa sabab waa xukun wadci ah nin walba marka sabab sheega ama maanic sheega ama shardi sheega ama waxaad dhihi almaanic waa xukmu sharciyu yxtaaju ilى daliil aلsabaب wa xukm شharciy waciy kusii dar waciyun dheh xukm شharciy waciyun yaxtaaju ilى daliil daliilkaas ah daliil harci ah maaha daliil ali ah, waan ka hadlay daliil harci ah lan kownuha asbaaban wa ka dhigay waa maay asbaabtu waa un qayb sabab caqli a ah ma rabno sabab caadi a ah madon alasbaab الsharciyan raadinayna ninkii hebel waxaa lgu wuxuu fuulay wuxuu dhakada kaga istaaga guri soddon biyaano ah haa bu haysta maho baad leedahay sida ku ogta inu salaan haysta waa caad caqlima caadatan wey in bini aadamku uusan baarimo lahayn duuli karin inuu ama diyaarad qaato kor uu kaga degay inuu salaan fuulo inuu jaranjaro raaco maxaa u dhexeeya yani waa sabab annuzuul fowqa asadxi sababu waa maxay asalaalim salaanadii wixii la midka un weeye dee marka waa iska ma raba sababkaas waxaan rabnaa asbaab sharcigu uu ka dhigay asbaaban liaxkaamin sharciya marka weliga halkaa taag istaagnow maanic waa xukm sharcia wadcia yaxtaaju ilaa daliilin sharciyin asixatu xukmun sharciyin yaxtaaju ilaa daliilin sharciy halkaa iska taagnaada yaa laydin harawsanin oo laydin gebagabayni wadaada allow haddii kale nasiixadeeda mxuu eh, dahabi kitaabka zaqar lcilm muqalidow maxaa usuul fiqi kaa galay buui faruurow maxay dhaheen maxaa berbere ku geeyey faduul buu yidhi baa layidhi adugu marka haddaad weligaa muqalid iska ahaanayso maxaa ku daba dhiga usuul fiqi daraasintiisa iyo dhibkiisa iyo maxtarakadan maad iska nasateedood muxuu ahay meelaha iska joogta wadaad allow masalada iga warran weligaa iska haysad oo iska boroglaysad su-aal iskaga noolaatid المهم كالزوال لوجوب الظهر والطلاق للتحريم طلاقنا مxuu yahay sabab لتحريم المطلقة islaam baad dalqadihii kusii daysay idan galmadeedaba xaaraan kaa ah hadday ciddadu dhammaatana waaba ajnabiyad dhammaystiran lagu kala teg idan dalaaqu waa sabab ilaahay uu dejiyey una dejiyey in nikaaxii lagu dumiyo labadii isu bannaaneen ay ku kala xaaraan noqdaan ku kala tagaan idan waa sabab wadci alaaq ayib azawaalna waa sabab wadci ah sheekhu saasuu kuu sheegay tafaasiil badan baa aduu la geliyaayo fiqiga markaad maraysaan waxaa la kala qaadaa sabab iyo mubaasharo baa la kala qaadaa marka waa hawl iska dhib badan ah, fuqahadu ayagu waxay iska leeyihiin tafsiil khaas aho shaygu hadduu asagu si toosa ah u dhaliyo talafka iyo dhibaatada asagu u dhaliyo waxay u yaqaanaan mubaasharo ceel baan qoday markaasaan kugu tuuray maxaan leenahay mubaasharo ceel baan meel khaldan ka qoray markaasaan iskaga tegay indhoole hamagsan ayaa ka fakaday meeshii marka waa maxaan sameeyey sabab lanno dhiciddan oo u dhintay asagaa ka timid indhoolahay ka timid laakiin anu maxaan noqday sabab nin baan derbi dheer ka tuuray mid baa seef la kala gooyey ma kii kala gooyaa danka lagu leeyahay mise aniga tuuraa lagu leeyahay hadday mubaasharo iyo kulmaan sabab cinda alfuqahaa qudimad almubaashara hadduu sababku mulji ahayn waad soo marteen hadda ninkan kala gooyey ayaa laga rabaa magta lanna huwa اladii baashara اqatla ama anugu waan u bila waan u salaay n waan u tuuray waad garatee <laughs> marmaray fuqahadu markay marayaan meelaha wabay adda inama khusaysa sababkii usuuliga habaan hadda marayna inaga daayey min shuruudi sabab waxaa ka mid a an yakuuna waصفan wujuudiyan mundabiطan ظaahiran si aan wax loo khaldin sababka ilaahay xukumka ku xarahayo waa sabab ama waa waصfi wujuudi ah wax jira weeye ma aha cadami waa la arkahaya wujuudi la taaban karo la fahmi karo la maqli karo xaggana daahiroo muuqda oon khafi ahayn mundabita oon mutarib ahayn haddii shay xukumka lagu xidho shay aan sugnayn oon toosaynin aafo wey waan gaari doonaa fi kitaab alqiyaas ana sababa acamu min alcilla waan gaari doonaa insha allah waxba hadda hawsha idinku lugoyn maayo labuu noqdaa asaga sababka waxay keliya aan kaga tagayno labuu noqdaa muxuu ahaayey sababku mid haddee markaasi daahira iyo mid khafi ah labadan buu u qaybsamaa labadiisa marka xukumka waxaan lagu xidhayaa keliya midkan daahirka ah maxaa loo yeelay lianna min sifaati الshariicati altaxdiidu wاdabt waa asal min usuul اddiin waana maqsad min maqaasid الshariica aad omaysa harci wadaadaha maqaasud sharci ka hadla laakiin wadaadka ibn caashuur atunisi yaa asagu juhdu ku bixiyey maqsadka inuu faahfaahiyo shareecadu waxaa ka mid a maqaasideeda inay dabti ku samayso iyo taxdiid waxyaabaa ummadda laga rabo wadaadow aan waxeeye maxaan sameeyaa dadaal baan ku oi war haddee haddee baan ku oi socon maysa mogta waa in ruuxi loo xadido halkan laga bilaaba jibaalka ilaa jibaalka fal waa inaan ku idhaahdo tobankaa mitir baan kaga rabaa shaqadood idan sharecadu waa kamid usuusheeda atadiid takaaliifta sharciga in la xadido la dabdiyo saan u dhicin fawda caaliman fi shariica ayb marka ka khafigaa laga ixtiraasa an yakuuna wujuudiyan daahiran mundabian macnahaasaa looga jeedaa wuxuu marka noqdaa marar badan marka la fiiriyo sabab macnawi ah mid zamaani ah mid makaani ah mid intaas u bataa sababkii zamaniga ahaa waa maay waa kan hadee awqaada salawaadka aqimu salaata liduluuki shams faman shahida minkum ashara falyasumhu sumu liru'yati waa maxay waa sabab zamaani ah oo bishii markay dhammaato bishaa la gaadho qoraxdii la arko muxuu ahaayey qoraxdoo weecatay bishii oo soo dhalatay asbaab makaaniya jirta kalmawaaqiid halkanaad ka dhaqaaqisaadylamlam baan taaganaa lagu dhihi maxaa kugu waajibay iyo lamlam aad aragto adoo u socda xaji cumar maxay kuu sheegaysaa wajaba alixraam min hunaa bay ku leedahay iyadaa kule awooddan ayaasi allah ku dhajiyey shaaricaa kuu sheegay alixraam min almiiqaati inuu yahay waajib almiiqaat marka waa sabab makaana lilixraam liwujuubi اlixraam ayib macnawiyaadku waa asbaabta cilalka asbaabta cilalka inta badan aan gaari doono waxaa ka mid a ah kazina asariqa shurb اlkhamri waa maxay khamraad cabtay maxay sabab u tahay in lagu karbaasho lanna waa iskaarkaas iskaarkaas aliskaar waa sababun litaxriim اlkhamr inaad cabtayna waa sababun liljald in lagu karbaasho waad zinaysatay waa sabab in aad faasiq tahay waa sabab in dhagax lagugu dilo ama boqol lagugu dhufto waa sabab axkaam badan baa ka dhalanaysa marka asbaab macnawiya loo yaqaan lannahaa waa macno la fahmi karo waliba xikmana ay ka dambayso xikmo dhalinaya sheeg sheekh taa waa masalo kale taa waa masalo kale waxaa la eegayaa maadadaada cabta asaalatan baa la fiirinaya ayib nabig ore wuxu ur sal l slam ninkii caba hay baaldi marka laga caba lagu sarqaamayo famil اlkafi minhu xaraam marka markaas waxaa laga yaabaa in lagu garaaco tacziiran mooyeen aan ad lagaa oofinin inaan ad lagaa oofinin bay badanta muhimaddu marka markaad rabto inaad kal waad u qabanaysaa asbaab macnawiya wa hayri macnawiya midda hayr macnawiyad waxaa ku gelaya kii zamaaniga ahaa iyo kii makaaniga ah iyo kuwaasaa ku gelaya ama almacnawiya waa asbaabta xikmadu ay ku xidhan tahay axkaamtuna ay kasii dambayso sida cilalka alcilal asharciya waan gaari doonaa insha allah wa ama asharu falahu ilaaqaatun shardigu wuxuu leeya shard asalkiisu min asharad bاtaxriik wahuwa alcalaamatu asaguna wuxuu calaamad u yahay wey sababkii inuu shaqeeyey xukumkina uu taagan yahay shardigu hardigu iskiisu axkaamta ma keeno fari baa udhexeeya axkaamta sharcigu waxay ku xidhan tahay biasbaabiha shardigu waa dhammaystire haddaad geel aashana yeelato ama adi afartana ama lo soddona waxaan leenahay sababkii zakadu kugu waajibi lahayd baa lagaa helay wuxuu kaa dhihi laakiin iska sigaa degdegani xataa yaxuula calayhi اlxawl marka xawlaanku waa shardi dhammaystirhaya nisaabkii hawshiisa uu qaban lahaa buu dhammaystiraya oo sababka ah falahu shardigu wuxuu leeyahy iطlaaqaatun dhowr magac buu leeyahay dhowr qaab baa loo tuuraa shardiga isagoo looga jeedo mafhuum iyo macne wاlmuraadu huna hadda waxaa looga jeedana maa yatawaqafu calayhi camalu الsabab wey shardigu waa maa yatawaqaf wuxuu ku xidhan yahay calayhi dushiisa camalu sababi sababka shaqadiisa ku xidhan shacabku inuu shaqeeyo oo xukumkii dhaliyo oo aahaartiisa ay ka soo baxdo waxay ku xidhan tahay shardiga idaa wujida maka la helo shardigii fii musababihi sababku kuu dhalin lahaa waa ixtimaal lannu matniga sharx ooma hayno waxaa kaloo ixtimaala idaa wujida asababu fii musababihi markii la helo sababkii wuxuu dhalin lahaa oo ku qobo kadib buu shardigu noqon leeyahay ilaa anay soo martaan sabab iyo musababo si fiican uma shaqayn kartaan ayb almuhim waa maxay shardi wuxuu yidhi waa shayga uu ku xidhan yahay hawlgalka sababkaa ku xidhan sababku inuu hawl oo wixii looga baahnaa dhaliyo waxay ku xidhan tahay in la helo shardigii la helo ayb wa huwa camalkuna tacriifuhu tacriifu الsababi iyaahu lilxukmi yani falsafo calaa qowli ahli sunna falsafo laisku hayo ashaaciriya isku hayaan iyo dad iyo muctazilo wadaadku inoo qarinaya ila waa ashcariye asbaabta markaan soo ururiyo asbaabta saddex nadariyaa ka jirta asbaabta dhalinta ay dhalinaysa axkaamteeda ee wixii ilaahay ku xidhay uu ka soo baxayo saddex nadariyaa ka jirta nadariya waxaa iskale aragti muctazila iska leh midna ashaacira iska leh midna bacd اashaacira wa jumhuuri ahli اfiqi baa iska leh ashaaira waxay leeyihiin asbaabtu waa mucarifa lilaxkaam way ku dareensiin way kuu baaqi ee wax kaga xidhan sababkii iyo xukumka iskaga xidhan ma jiro waa alam waa calaamad waa sumad waa astaan alasbaabu waa mucarifaat wa calaamaat lilaxkaam saasay taagan yihiin saasuu tacriifka kuu yidhi muctazile waxay leeyihiin asbaabtu waa muahiratun lidaatiha axkaamta muahiratun bidaatiha lilaxkaam ayadaa dhasha waa farci asalkiibay taagan yihiin awood sababka ku jirta oo asagu uu leeyahay ay wuxuu ku dhalinayaa xukumkii waa ay baan malay wadaadda waxay leeyihiin asbaabtu waa muaira lilaxkaam bijacli shaarici lahaa muaira macnahaasaa saxan oo alka khazaali ay doortaan iyo jamaaca raazi ay doortaan baa sax ah asbaabtu axkaamta ayadaa dhalisa laakiin awoodday ku dhalinayso allaa geliyey soo war saxan maaha biyaa laga yaaba inaad cabto oodan ku ongoynin cudur kalaa ku hay biyo ku tari maayaan biyo asal maxaa lagu yaqaana inay oonka gooyaan oo ay lahanka reebaan laakiin inay oonka gooyaan oo lahanka reebaan awooddaas iyo wanaagga ilaahay baa geliyey ma tahay mise maaha markuu doonana uu ka qaaday markuu doonana uu gelinaya qolyo samada arag daawo yaroo adugu aad ku caafimaadda maanta de lagu garacmo u tarayn waxaa weya waxaan ilaahay baa awoodda siiya marka wadaaddaha waxay milicsadeen caqliga inaan lagu ciyaarin sida ashaacirado kale sida muctazilana ibaatka aan lagu xadgudbin marka oo la maro jid u dhexeeya bayn اlhulaati واljufa marka waxay yidhahn waxaan leenahay alasbaab waa muaira lilaxkaami bijacli shaarici laha muaira axkaamta ayadaa dhali ayadaa keeni laakiin allaa geliyey awoodday ku dhalinayso saddexdaa nadariyad oo asbaabta khusaysa ayuu sheekhu wuxuu ku leeyahay tii ashaacirada camalu sabab muxuu yahay camalu sabab ma muair bidaatihi ba mise bijacli shaarici lahu muairan ba mise waa calaamo iyo sumadii astaan tiibuu kuu qorn wuxuu ku yidhi wahuwa camalu sababku waa tacriifu tacriifu sabab sababku inuu kuu qeexo kuu calaamadeeyo iyaahu lilxukmi ayib calaa qowli ahli sunna ay calaa qowli ashcariya fa waxaa la ogaan ahlusunna saas u jeeda cid kale oma jeedo inku khaldin wadaadku sharxiisuu ku sheegay ka fiiriya ma waa ku daray harays ka iiriy alfiyadiis uu harxaayo sidaas u sheegay wayna taa de marka usuulka la yidhahdana sidaasay u kala taallaa marka nin walba meel buu ku aabaysan yahay baa walboo qur-aanka ku timaada ba samiya uma ogola ashaaciru baa walboo ku timaada qur-aanka jazaan bima kaansi bima yacmaluun waxu yaqaanaan musila ba u tacwiid nin walba meel bay kaga dhegan tahay badama baa u tacwiid bay leeyihiin dhibkii idin gaadhay adduunkaa laydin dadhabayaa wey ilahay kharash baan ku leenahay xoolaan ku leenahay waa inuu gudo intaa waxaan kusoo harjadayna baa tacwiid ashaacira maxay ku leeyihiin ma ogola baa sababiya cindaha weeye raashiinka markaad cunto asagoo kuma dharjinine markaad cuntay agtiisaad dharagtay leeyihiin waxaa isku beegmay cunidaada iyo dharagtaadii miyaan raashiinka u dhig maya bal shabicta cinda aklika dhibka waa yani waa waa iska wa caqli ku ciyaar aan ka socon fa waxaa la ogaan min daalika arrinkaa waxaa laga ogaanaya aan saa usoo qaxinay inuu yahay shardigu shay wasfi walba oo camalu sabab uu ku xidhan yahay camalu sababkuna uu yahay inuu kuu qaxa axkaamta oo si uusan calaa qowli ahli sunna fa min dalik ay min tacriifi اshari waxaa laga ogaanaya annahu yalzamu min cadami الshard waxaa ka laazimaya shardiga la'aantiisa cadamu اlmashruuطi shayguu shardiga ah in la waayo isagaa miaalin jiro waxba yaanan degdegin walaa yalzamu ka dhalan maayo min wujuudi shardi helidii wujuudu wujuud اlmashruuط iyo walaa cadamuhu la'aantii midna ka dhalan mayso shardiga haddii la waayo wuxuu shardi ah lama heli kara mana asaxaya sharcan haddii laakiin shardigu uu joogo ka dhalan in mashruudku uu joogo iyo inuusan jooginba kaahaarati lisala aahaara waa shardu lisacati اsala ninka salaad tukanaya oon ahaaro qabin waxaan leenahay salaadaadu ma asixin lanna cadama shardi waxaa ka dhasha cadam اmashruud mashruudku hadda waa salaada shardiguna waa ahaarada wuxuu shardigu u ahaa baan jiraynin asaga haddii la waayo laakiin ahaar haddii la helo ahaar haddii la helo shardi ma aha inay salaad waajib kugu tahay inaysan kugu ahaynna waajib ma aha barinka iska weysiisto on qabo ma baa laga rabaa saacadda inaan tukado abadan lagama rabo wujuud shard oo dahaarida ah idan ka dhalmayso wujuud salaa walaa cadamuha oo duhurba lama gaadha maxaad ka tukan sunat lwudu baa lan ku dhihi karaa waan iska tukan karaa kuma xidhno marka wujuudkiisu cadami wujuubna kuma xidhno ayib laakiin cadamkiisa ayaa ku xidhan cadam marka الsharطu wuxuu wax ku taأiiriyaa bicadamihi faqad iska ogow الsharطu inamaa yuؤثir bicadamihi sababkuna inamaa yuؤثir bicadamihi wa biwujuudihi wuu kuu soo sheego wadaadku haddii sababkii la waayo xukumki waa la waayi haddii la helo xukumki waa la heli laakiin shardigu waxaad leedahay salaadan zakadan xajkan wuxuu leeyahay shardigiisi fahuwa baaطil aw faasidun laakiin in shardiga lagaa helo haye waxaa laga yaabaa inuusan ku imanin shar mashruudka aan uusan waajib kugu noqonin inuu waajib ku waa laga yaabaa lisababin aakhar shardigu marka asagu laa yuahiru fii wujuudihi inamaa yuahiru oo wuxuu keenaa xukumkii la waayaa oo u buraa bcadamihi farigaasaa udhaxeeya yuairu fi اlintifa la fi اlwujuud wadaadka sabab la yidhahdana laba aflu ahaa isagu laba u qaybsama marka isagu shardigu shardu sabab iyo shard shard mxuu ahaaye alxukm buu uqaybsamaa labadaasuu noqdaa marka uun kutubta dhaadheer uun faahfaahintooda ka raadiya hadda daana waan isku day inaan sharxin ad ku daashaanba laga yaaba ama aad fahmi weydaan qayba ka mid ragga ku cusub fadhiga shardu eh, eh, sababin iyo wa shardu xukmin shuruudda labadaa qaybooda mid la shaqaynaya sababka waxtarkiisa iyo mid xukumka ku aadan labadaasay kale yihiin ayib kan hadda u inoo sheego wadaadku midda hadda u inoo sheega u dambaysa waa shardu xukmin kan hadda u dambeeye ka طahaarati lisala waxaa loo yaqaanaa shardu xukmin shardi walbo asaga la uu ka dhalanayo sababkii naqiidkiisa wuuu soo saar sababku wuxuu dhalin lahaa wax kasoo horjeeda shardiga la ka dhalanaysa waa loo yaqaan shardi xukmi baa la salaadu in la tukado oo iyadoo saxa la tukado waxay sabab u ahayd in hawaab iyo ajir ka hesho salaad lala yimaado bishuruudiha wa aadaabiha maxaa laga heli jiray idan asalaatu waa sababun lihawaab waajri iyo khayraad fara badan cadamu ahaaratina adoon weyse qabin inaad kas tukatana maxaa ka baxa macsiya ciqaab shardigii ahaaraha la-aantiis waxaa ka dhashay wax ka horjeeda sababkii salaadu salaaddaa ah wixii ka dhalan laha oo ah hawaab khayr shardiga noocaa u shaqeeya ee dhaliya cadamkiisu uu dhaliyo maa huwa naqiidu sabab aw naqiidu xukmi sabab waxaa la yihahdaa sharu xukmin ay fahanteen baan malay sharu xukmin baa la yidhahdaa ayb midka shardiga asagu makhil dhaawaca dhaawaca sababka xikmadiisana waxaa loo yaqaanaa sharu sabab kalqudrati cala اtasliim waxaa ta waxaa ka mida ah shuruudda beeca shaygaad iga iibinayso shay aad igu wareejin karto oo adiga baayica ah aad mushtari u dhiibi karto mushtariguna uu istilaami karo waa inuu yahay alqudraةu calى الtasliim waxaa loo yaqaanaa waa shardu lisixaة اlbeyc baad tidhahdeen beyca xikmadiisu maxay ahayd albeyc almubaayaca الtabaayic waa sabab lagu gaadho milki iyo ibaaxaة اlintifaac iyo alxaajaةu ilى intifaaci shay shaygii inaan dheefsado aduna lacagta aad dheefsato ninkana beecada dheefsado oo nin walba dantiisa u gaadho dantaa waxaa dhalisa tabaayuc iyo beeca dhaliya haddaba alqudra calى الtasliim calى tasliim اlmabiic wالhaman waa sabab dhammaystirhaya cafwan waa shardi dhammaystirhaya sababkii beeca ahaa ee u khidmaynhayay xikmadii ahayd alintifaac la'aantiisu alqudra calaa tasliim haddii la waayo maxaa ka dhalanhaya in xikmadii iyo xaajadii la gaari waayo idan kullu sharin yukhilu cadamuhu bixikmati sabab waxaa loo yaqaanaa sharu sababin baa la kii hore maxaa la yidhi sharu xukmin adugu yaa waxaan idin lahayaa idinku daalin saas weeye iska badayne macnaha guud iska qabsoo dhawaada fahmi doono markaad cabaar yar gaamurto wax ku kala baxaane sharu sababin وشharط xukmin sheekhu wuxuu uhi wa ama almaanicu maanicu asagu soo aha min almanci baa ism faacilada min almanci laga keenay asna wa iska koobayn sheekhaba tacriifin doonee waa waصfi daafica lilxukmi maca wujuudi sababihi khulaasadiisu waصfun daaficun lilxukm waa waصfi ka hortagayo caabinaya xukumkii uu dhalin lahaa sababku waصfun daaficun lilxukmi maca wujuudi sababihi ayb fahuwa maanicu huwa alwaصfu waa waصfi iyo shay almucarifu qeexahaya ujeeda weli wuxuu ka cararhayaa almuair bilmanci buu ka cararhaya almucarif howlahoodii oo aniga kuri faniga nin walba wuxuu gashadaa hawlihiisii uu gashadaa almucarif ku dareensiinayey binaqiid اlxukmi xukumkii sababka wax ka soo horjeeda maca kwni muqtadiihi ay maca kwni sababihi sababi اxukm xukumka wixii keeni lahaayo mawjuudan jooga maanicu maxaa tahay xukumka hor istaagaya yeeli mahayu leeyahay ayadu inuu xukumku dhaco maxaa jira war xukumka sababkii dhalin lahaa baa taagane ka leexo wuxuu leeyahay xukumku sababku wuxuu dhaliyo iyo anugu waxaan dhaliyaa isdiidahayo idan aharu اlmaanic iyo aharu الsabab baa iska hor imanaya laakiin maanicii sabku did iskuma aha naqbadana iskama hor yimaadaan iyagu ee waxaa iska hor yimaada aryahoodaa iska hor yimaada arigu ninkan soo fofiyey iyo kankuu soo fofiyey baa iska hor imanaya ama ariga ninna waa hor istaagay ninna waa soo kaxaynaya maxaa iska hor yimid kaxayn iyo celin baa iska hortimid waa sidaa maanic marka waa caabiy wuxuu caabinayaa sababkii wuxuu dhaliyey socda asaga ma aha sababku intuu ciidanka iska fadhiistaa ciidanku soo kiciiba ninkana hor istaagaa marka ma aha ayagu didaanna maaha mutanaaqidaynna ma aha mxuaha naqidaanna maan ujeedaa aahaartoodaa iska hor imaata aahaartooda waxaa ka dhitadaad ahar اlmaanic yudaadu ahar اlmuqtadi aw الsabab muqtadi hadda waxaa weeye waa asabab keene muqtadigu waa sababk muqtadana waa xukumka soo mar dhihi maysaan sabab iyo musabab marna waxaa dhihi muqtadi huwa sabab muqtada oo musababkia isku mid un wey wuxuu hi marka almucarif waa midka qeexa kuu sheega ku dareensiiya binaqiidi اlxukmi xukumkii wax ka soo horjeeda maca kowni muqtadiihi asagoo weliba xukumka kii keeni lahaa mawjuudan uu yahay mid jooga milu alubuwa fii manci اlqisaasi maca wujuudi اlmuqtadi lilqisaas wa huwa alqatlu camd maxd اlcudwaan idan alubuwa aabbanimo waa iska miaal waxaa loo jeedaa alwaalidiya waalidnimo hooyadu waa lamid hooyadu waa lamid ayib asal iyo farcun baa loo jeeda qasama inaad aabbo tahay aabbu waa iska miaal hooye hadday ilmaheeda disho loo qisaasi maayo aabbuhu hadduu dayan loo qisaasi maayo mil ubuwa weeye fii manci اlqisaas qisaaska hor istaagista ee hor istaagaysa lagu qisaasto maca wujuudi اlmuqtadi ay maca wujuudi الsabab sababkii joogdiisa la qaba keeni lahaa lilqisaas keeni lahaa alqisaas huwa alxukmu qisaastu waa xukumkii in lagu qisaasto ama wujuub qisaas waa xukumkii muqtadihiisi iyo sababka keenana waa qatliga camdiga ee maxdiga ee xadgudubka ah si kas oo barira inaad waxu dishana waa sababkii keenaya qisaasta waajibinaya qisaasta waxaa caabinaya kaa dulqaadi karana mawaanic baa la yidhahdaa mawaanic baa la yidhahdaa ayib junuunkii muxuu noqonayaa maanice lilqisaas ayib asikar ninka ku dili waa ilmo yar ilmo yar maanta dhegta qabato intuu xanaaqay buu toori meesha taallay fedhaa kaa geliyey kow waa dhimatay lagu qisaasayay kownuhu asikar waa maani bes ma ubawadu bes waa iska miaal iskaga bato kutubtee laakiin fiqiyaadka markaad mawaalicda ad axkaamta waad garanaysa ayib way badan tahay wa huwa muqtadihi keenahayay qisaasta alqatl camdu waa dilka kaska ah almaxdu baraxa tirane khaa uusan ku jirin iyo shubcad midnaba alcudwaanu weliba xadgudubka ah dil kas ah oon qisaas keenin baa jira walaalkaa baad xad ka ofisay kas u dishay waana kas weliba aan dhar tiran oo callehda qabto wey wamaca daalika lanno ma aha cudwaan ma ah bal waa iqaamatu xuduud illaah xad ilahi baad oofinaysaa marka cudwaan waxaa laga ixtiraazayaa qatliga camdiga ee mashruuca ah baa laga ixtiraazaya fayalzam waxaa ka dhalan maani min wujuudi wujuud اlmaanic maanic jiridii waxaa ka dhalan cadamuhu cadam اlxukmi ayib o cadam cadam mamnuuc waadsaadaba aday ku tal wa min cadamihi la-aantiisa maanic la waayana waxaa ka dhalanaya wujuudu wujuud اlxukmi baa ka dhalan intaa xoogo waxaa ku jirta xoogo iska tasaahul ama tawasuc baa ku jira maanica waayadiisa kama dhalato xukumka kama dhashee xukumka sababka dhalinaya xukumka waxaa dhalinaya sababkiisii alaxkaamu mutawaqifatu calaa asbaabiha hardigii dhammaystira hadday heshana way biibaysaa si fiican bay u kacaysaa axkaamtu maanic caabiya hadday aratana sababka isagoo jira yuusan u shaqaynin si fiican oo loo baahan yahay waaba intaa un waxa laga hadlaayo intii aad soo martay ad usoo shardida muxuu ahaa sababka ayaa asna u shardi ah maanica sida loo badan yahay laabudda an yakuuna almaanicu waصفا wujuudiya ظaahiran mundabiطan waa maanica shayga maanica noqon kara shayga maanica noqon kara wujuudkiisana uu shardiga noqon karo waa inuu noqdo wasfi wujuudia daahira mundabit ah midkan cadamiga asagu waxaa weeye shardi ma noqon karo maanic laakiin waa layska odhan karaa marka la rabo hawsha in la fududeeyo khulaasadu marka maxay noqotay alxukmu mutawaqifun calaa sababihi wsharطu mukamilun lah wاlmaanicu daaficun lah so khulaasa ma xukumku sababkiisuu ku xidhan yahay shardiguna wuxuu dhammaystiraa sababku dhammaystiraa ama xukumku dhamaystiraya waa mukamil iska dhe ashardu waa mukamil tafsiilkaasageli alxukmu mutawaqifun calaa sababihi washardu mukamilun lahu dhammaystira walmaanicuna caabiya wey caabiya daafic korontadoo kale waxyaabahan korontada kiciya maansada kiciya waxaa lagu duubaa caag baa lagu sameeya caag markaad iskuulka dhiganaysaan waa taqaanaan idan korontadan silgaiyo biraha raacaysa ee maansadaee socota maxaa lagu samaynayaa daafic dacaska iyo caagaga iyo balaasiga waa maxay waxay difaacaan inay gudubto maansada iyo korantadii maanicu saasoo kale wey wixii socon lahaa ayuu hor istaagayaa ayib idan laakiin maanici aduu isjeebkaada ka samaysan mise laga soo hayaa harciga sababka harciga shardiga sharciga inta hadday ku kala baxdo wax badan baa kuu saxmi haddii laakiin aad ku wareegaysato malagaa un baa galay xuri wadaadku wamaa dakarnaahu waxaanu soo sheegnay oo min luzuumi اlwujuudi aw اlcadam ah wamaa dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo ah min luzuumi اlwujuud wujuudku inuu ka laazimayo xugum aw اlcadam ama la-aantu xugum ka laazimayo cadam baa ka laazima oo wujuud sabab waxaa ka laazimayey wujuud اlmusabab cadamkiisuna cadam اlmusabab in la waayo wa min wujuud الsharطi laa yalzam minhu ay shay wa min cadam الsharطi yalzam minhu cadam اlmashruuط waad soo marteen wa min wujuud اlmaanici cadam almamnuuc aw cadam اlxukmi baa ka dhalanaya ayib wa min cadamihina waxba kama dhashay saxda ah lanna isaga la'aantiisa waxaan leenahay dhib baad marka waa haystay meel naga fadhiiso yaa shaqaynaya marka sabab iyo dhammaystirihiis ayib saa darteed baa lagu yihi ida irtafaca almaanicu maxaan isku ogeyn caada almamnuuc hadduu asagu wax dhalinhayo weliga hawsha u wadi lahaa ida irtafaca almaanicu caada almamnuuc way lanno wuxuu u noqday mamnuucaasi sababkiisi iyo shardigiisii baa taagan ayib hawsha ayada wuxuu i fii kulli min tacriif الثalaaثة saddexdii sababka iyo shardiga iyo maanica qiixidoodiiba waxaan soo sheegnay wujuud iyo cadam baan ka hadalnay buui falmuraadu bihi wujuudkaas iyo cadamka waxaa looga jeeda waa falmuraadu bihi ay bilwujuudi wاlcadam waxaa looga jeeda lidaatihi waa sababka asaga iskii wujuudka u keenaya la'aantii bixaddi daatihina la'aan u keenaya waa shardiga lidaatihi marka la helo mashruudkii la helay marka la waayona mashruudkii la waaye inagoo soo maray shardigu kuma shaqeeyo dhanka wujuudiga kama shaqeeyo dhanka cadamkanba wax ku baabi'iya wax ku baabi'inta wax baabi'inta wuxuu ku baabi'iyaa xagga cadamka xagga laakiin wujuudkiisa asagoo joogaa laga yaabaa inuusan xukumkii lahayn liintifaa'i sababihi lan axkaamdu inaga asbaab bay u baahan tahay ayib adoo weyse aba oo dahaade lahe baan salaada duhur waajib kuwan lann waxaa dhiman weli oo ahaa dukuul waqti duhur aw azawaal idan asbaabtu saasay u taraysa marka sheekh wuxuu yihi waxaan u jirna lidaati waa ixtiraaz waa ixtiraaz oo maxaa jira waqad yatakhallafu dalika arrinka inuu dib dhacaa laga yaaba arrinkee ah wujuud almashruuط wujuud اlmusabab wujuud اlmashruuط aw cadamuhu inuu dib dhacaa laga yaaba liamrin khaarijin arin kale sababku dhib ma qabo shardigu dhib ma qabo waxaa laga yaabaa laakiin arin kale ku tacalluqday in loo waayo xukumkii ama loo helayba isagaa miaalin doona liamrin khaarijin can الsabab khaarijin can الshardi ka baxsan oo hawl kale ah ka naqdi اlwuduu'i sababka goormuu asagoo lala yahay xukumku yimaadaa wuxuu yimaadaa markuu asbaab mutacadi xukumka ku xidhan yahay waxaa la waayaya qad yucdam الsabab sababkii baa la waayay almucayan markaasaa xukumkii la helayaa lanna xukumkaasa wuxuu lahaa asbaab mutacadida kaintiqaad اlwudu nin baa wuxuu maqlay hilibka geel weysada wuu jebiyaa markaasu wuxuu ihi hilib geel weysada waa jebiyaa mar haddaad hilib aad cunina weysadaadu waa saxiix nin baa hi weysadu way kaa jabta maxaa jira waad neebsatay way kaa jaban tahay maa yeel maxaa yeelay islaam baa taabata waad shaafici baa tegeysa waa in la soco hadda saxara kaa timid kaadi baa kaa timid nawaaqid urdu waa maxay kulluha waa asbaab in la waayey hilib cun la'aan ka dharan mayso in la waayey weyse jabki lama waay weli weysadu waa jabantah li asbaab kale marka takhallufkaasi hadda xukumkii uu dhalin jiray hilibcunku uu takhallufay maxaa ka dhashay maxaa keenay xukumka wuxuu leeyahy asbaab badan kullu waaxidatin minha yastaqilu bilxukm mid walba xukumku dhalin karaa mid walba xukumku dhalin karaa waxaa tiri ninkan aabbihii wiilkiisii buu dilay odagan lama dili kari dhiiggiisna ma banaan nin baa dhiiggiisu waa bannaan yahy liannahu irtada atla ibnahu wartada had ad wiilkiisa u dili min waaan u dilaynaa atligu in lagu dilo bes ma keento atlu shaksi aakhar waxyaaba badan baa keena in maanic kugu qumay muxuu ahaa alubuwa oo qatliga kaga badbaadi maysi hadduu kugu qumo sabab kale oo dhaliya dilkaadi marka t ka hadlaya middaas wey liasbaabin liamrin khaarij saas oga jeeda ka naqd wuu limrin aakhara ma aqan inaan ka boodayin kale waad iska garanaysaa ad intaa maxaa lagaga celinaya soo bannaanka iskama taal mise xaraf in la dhaafa ma rabtaa waqad yatakhalafu inuu dib u dhaca laga yaabo daalika xukumkii wey ama wujuudkii iyo cadamkii liamrin aakhara arin kaleoo khaarijin ka baxsan can اsababi washar ka naqdi lwuduuci weysada burideeda oo kale weeye maca cadam ilbow weysada baa buraysa iyadoon kaadiba kaa iman maxaa jira waxay kaaga iman kartaa liwujuudi lamsin wanaxwihi taabasho hawene aad taabatay ama wax la midaa ah jira oo kaa jebin kaadidii baa jebin oo saxaradii baa jebin oo galmadii baa jebin oo muxuu ahaayey xaydkii nifaaskii baa jebin oo hilib geeloo la cuno calaa ra'yin baa jebinaya marka khulaasadu intaas ah. markaan leenahay sababku waa maa yuujad اlxukmu liwujuudihi wayucdamu licadami lidaati waa inaad sababka iskii baan ka hadlayna marka ayada sababka iski marka sabab ahaan loo fiiriyo sabab ahaan marka loo fiiriyo ayb shardiguna sidaasoo kalea loo jeeda marka eh, kan laftirkiisu intaynan ka jegin maanica inta usoo qaybiseen shardiga u qaybiya maanicu sababin iyo wamaanicu xukmin sidii kii oo kale wey dariiqadii oo kale wey meeshaad ka tiri eh, shardu sabab aad ka tiri kana waxaad dhihi maanicu sabab meesha aad shardu xukmin ka tirina kan waxaad dhahaysaa maanicu xukmin tafsiilkana sida oo kale wey waxba yaan idinku wareerin ya nafs alqadiya nafs alqadiya ayib hal shay oo marka lagu lagu lagu rafaado aan wax yar ka baraaruji intaanan ka tegin maanicu maanicu qaraafi iyo wadaadda aad uga qayliyey waxaa in badan la celceliyaa hadda ardada waad maqasheen marka laga hadlay masaa'ilka tafsiiqa iyo tabdiic iyo takfiirka laga hadlaayo waad maqasheen xukumkii ilaa shuruuddiisi la helo tantafi canhu lmawaanic tantafi canhu lmawaanic hawshaa iska ilaaliya tantafi canhu lmawaanic yaan khalad loo fahmin usuulka markaad maraysan daraaseeya khaasatan birmaawi sharxiisa hadda weyne alfiyada si fiican buu u sharxay ilaa ay wadaaddo xanaabila u baahdeen baxdigiisa inay ay qaataan ay qaateen sida calaaudin almardaawi kitaabkiisa ataxbiir fi sharxi taxriir oo kale almuhim maanicu waxaa kaaga fin inaadan ogeyn sababkii xukumka haddaad hesho shardigiisana aad hesho waxaa kaaga filan inaadan ogeyn cadamu lmaanici yuktafaa biاlasli cadamu lmaanic waxaa lagu kaaftoomaa cinda ahli اlcilmi wاlfuqaha wاlusuuliyiin bilaa khilaaf wax khilaaf anigu ma ogi wadaaduhuna maysan sheegin laakiin kelimada celcelinteeda dad xoogu shuba ku gashay oon fahansanayn baa ku baaba'ay marka maanicu اlxukmi waxaa kaaga filan inaadan ogeyn ogaahilahaas oo ah kii yaqiinka ah ama daniga ogaal waxaan oga jeednaa fain calimtumuna muminaatin falaa tarjicuuna ila اkufaar ida jaakum اlmuminaatu muhaajiraat famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuna muminaatin baa lasii dabadhi waa maxay dad iimaankooda malaysaan wey ilan maluhu waa cilmi aladiina yadunuuna anahum malaaquu rabbi waa maxay yaclamuuna yuuqinuun wey hadda meeshan oo kale inii danantu anii mulaaqin isaabiya waan malaynhay maa shaki baan qabay mise waan hubay wey marka danigu qur-aanku cilmina waa ku yimaadaa daniga caada waa ku yimaadaa dhibba ma leh weliba yaqiinba u badanya meelo badane marna shaki caadiga iyo taradu iyo iraabba ku yimaada marka gaaladii hawlahooda la marayo iyo munaafiqiinta iyo baktigaas almuhim ya cilmiga dani ku yimaada cafwan marka aad sababka la helo sababka marka la helo iyo shardiga la helo waxaan la rabaa inaadan ogeyn maanic ninkeesa waaweyn halkaa fadhiyo taqaana wuxuu ku dhacay nabiga buu caayey diinka ilaahay buu gaadiyey alluu fantay waxaad ogtahay inuu nin caaqila oo baaliqa oo mukalaf ah oo indhaha caddeeya waa taqaanaa inta waa shuruuddii ma tamise maa sababkii inuu la yimid oo ahaa sababkii diinka lagaga baxayo waa maxay diintoo la caayo ilaahay oo la aflagaadeeyo malaa'igtoo la aflagaadeeyo rusushi iyo ambiyadoo afka lala gaadho sababkan waad ku hubtaa mana malaynaysid inuu waalan yahay inuu qasban yahay in hoosta busood lagaga hayo carar laleeyahay warkaa ku adan haddii kale waa kaa dhexbaxaysa hawshaa ma malaynaysid mana ogid maxaad tuuraysaa marka xukumkii sababkii waa la helay oo waa maxay waa falkiisan iyo qowlkiisan idabdarada ah ee lagu gaaloobay idan habeen dhawad baad soo martay iqaacu sabab inuu yahay iqaacu lilmusabab shuruudina waa taas waad aragtayba xukunku waad ridaysaa wadaad xumo hadduu ku yihahda ka waran maybi waxaa dhici karta inuu waalan yahay waxaa dhici karta inba soo hoosta lagaga hayo waxaa dhici karta inuu qasban yahay waxaa dhici karta iska ilaali wadaad xume meesha ku fashilma ha ku fashilmina usuul baad daraasaynaysaa iska ogaada haddii sidaa la yidhaahdo wax caqdi ah iyo beecah iyo wax idii asixi ma jiro nin baad wax ka iibsato waxaan ku leehay sheekhu beecan ma asixin waa dhici karta ninkun waa laa ruux waalan baa ta way ku caamada kaa dhegaysan mayso wadaaddahan suuqa jooga ganacsanaya warkaa ma kaa dhegaysanayaan war habartii sii socotay feedhaha weyne sawaaxiliga ayd hadda ka iibsatay wayba waa layd ma sad ku ogaad way dhici kartaa haddii maxaad ka leedahay madaaraha la geeya ad leedahay ninka nin xanuunsan way madaara geeya oh, ayib wadaad baa wakaa laguu soo saaray gabadh buu kugu meherinhayay xaaskii baa laguu meheray aroos bibilaad gashay waxaa lagu yidhi islaanta kuma meherso wadaadka kuma meherin ama waa laaba tuqi laa nikaax ilaa biwaliyin washahidi cadlin baa la yidhi odaygii markuu idanka bixinay amaa la qasma mukrah uu ahaaba somuxdabal maaha jaais caqlina ma tamisa maaha hawshaa iska ilaaliya tajuusaadka caqliga ixtimaalaadka baarida ummadda ha ku lugoynina haddii kale hal caqdi idin ansixi maayo hal salaada idiin socon imaam baa ku daba tukatay salaad buu naga bixiyay imaam cabdinuur baa naga bixi soo ma dhici karto uunu qur-aanka iska akrinayo u waashay intoodna hor taagan yahay miyaad fahanteen beentaas hadda kahorba dad badan lagu lugooyey annagaa ku soo lugoonay oo gawaan cidlaadna loogu orday gawaan cidla ayaan idinka ortay wallahu aclam